أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك شوب oo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shideeye ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar studio haddii aad u baahto barnaamijyada noocaasi ah alansaar stuudiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar stuudiyo kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon imailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail dtcom sidaas iyo xidhiir wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd alfaslu thaalitث cashar fii adaabi khasaali اlfitra waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii labaad waxaan maraynay fasalka saddex iyo tobnaad wuxuu ku saabsan yahay fitro waxaa la yihaa fitradu waa abuurista marka waxyaalaha abuurista oo ay diinaha oo dhan isku waafaqsan yihiin oo diin diin ku khilaafsanba ayan jirin diinihii hore iyo kuwii dhex iyo tan u dambeysayba arrimahaasuu fasalkan ku saabsan yahay abuuriddu waxay waafaqsan tahay islaamnimada intaan la abuurin asbaax ama jismigii jirka ee eebba arwaaxdu abuuray kolkuu arwaaxdii eebba abuurayna waa kulmiyey markuu kulmiyeyna waa uu la hadlay sa-aal buu eebba weydiiyey subxaana iyagiina garashiya jawaab iyo hadal ayuu karsiiyey alastu birabbikum waxa markaas lala hadlaayana arwaaxdii wey jismigaana maba abuurno lama soo gaarin alastu birabbikum marka arwaaxdii qaaluu bala jawaabtaanay bixiyeen waana abuurtay yidhaahdeen sidiiyaa lagu dhashaa kolka fitra magaceeda la yihaah xadiidkii nabiga marka taasuu tilmaamaya kullu mawluudin yuuladu cala alfidra axda dhalay kulligiis islaamnimadii buu ku dhalanaya fa kolkaan labada dhashay iyo bulshadu ku dhex nool yahay yaa yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi saddexdaanuu nabiga sheegay aw yumaslimaanihi lama dhih iyagaa muslim ka dhiga waxaa loo dhiibay muslimnimada waaba tuu ku dhashay marka markaa ama yahuud laga dhigo ama nasaar laga dhigo ama majuus laga dhigo oy labadii waalin iyo ummadduu ku dhex noolaa ay ka dhigaan islaamnimadii waa laga bixiyey sidaa daraaddeedba saqiir oo dhan ahlu markaasa markaasaa eebba yihi fidrata allah alatii fadara annaasa calayha idan iyadaasaa markaa jismigiina lagu rakibay islaamnimadaas baa marka usuul bay leedahay arrimo arrimihii marka alfaslu thaalitha cashar fasalkii saddex iyo tobnaad fii adaabi khisaali ilfitra abuurista arrimaheeda usluubkeeda gudaheedii buu fasliya almuslimu qofka muslima biwasfihi tilmaanta uu muslimka ku tilmaanan yahay musliman mideeba u hoggaansama ayuu yataqayad wuxuu muslimka ku xiran yahay bitacaaliimi kitaabi rabbihi muslimka rabbigiisa kitaabkiisa oo qur-aanka kitaabkaas tacaaliimtiiyo talooyinka uu bixiyey ayuu qofka muslimkaa ku xiran yahay wa sunnati nebiyihi muslimka nebigiisa oo nabi maxameda nabigaas jidkiisa jidkaasuu qofkii muslima ku xiran yahay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadyaaliha ku badiyo caleyhi nabiga korkii facalaa dawihimaa kitaabkii iyo sunnada iftiinkii iyo nalkay shideen buu yaciishu muslimka nalkaasuu ku nool yahay wayaxbisuhumaa labadoodii wa labadoodii kitaabkii iyo sunnadii fiirintooda ayuu yatakayaf ku habeeya wa bixasbihimaa kitaabkii iyo sunnadii fiirideed oo iyaga uu fiirinayo buu yatakayaf muslimkii habeeya fii jamiici shu-uunihi muslimka arrimihiisa arrimaha idaylkooda waxay ku wada habaysan yihiin tixgelin alkitaabu wasunna ku hadli maayo waxaan kitaab iyo sunno ogolayn samayn maayo waxaan kitaab iyo sunno ogolayn waxay iyagu ogol yihiin ayuu samaynaya wabixasbihima sunnadii iyo kitaabkii labadaa fiirintood ayuu yatakayaf isabeeya fii jamiici shu-uunihi muslimka arrimihiisa idaylkooda wadaalika arrinkaa aynu sheegnayna liqowli illaah eebba weyne hadalkii ayaa u daliila tacaala eebba korahaye uu yihi eebe wamaa kaana uma cunaanto uma qalaanto ujid maaha uma suura gasho limu'miniin qof eebba rumeeyey oo lab oo raga walaa mu'minatin mid gabara oo eebba rumaysay u suuragal maaha umana cunaanto idaa qada allaahu eebba weyne markuu xukumo iyo wa rasuuluhu eebba weyne rasuulkiisa amran tale markay xukumaan eebbiya rasuul an takuuna inay u ahaato lahum kuwii eebba rumeeyey rag iyo haweenba alkhiyaaratu doorqaadasho ay taladii alliya rasuul ka door qaataan mid u qalantaa ma aha waa inay ku xirnaadaan waa inay ku xirnaadaan min amrihim iyaga khiyaarkooda inay ka door mid u banaan oo xalaala maaha waxaad ogaataan kolka hay-adan siday cadaynayso maamaaday soomaalidu dhihi jirtay kitaab alla diiday baa ka adag qur-aanan aqaanaa kaa akhrisan maha ka adag inay gaalnimo tahay ogaada mar hadday rabbiga rasuulba taladan xukumeen mu'minna aada sheeganaysid taladan qasban canag waa fulinaysaa khiyaarka ma lihid haddaadse tidhaahdo wax rabbiga rasuul garteen baan khiyaar kaleeyahay waad gaalowday ayadaan codaysa wamaa kaana limu'minin eebba mid rumeeyey ujid ma aha walaa mu'minatin gabar eebba rumaysay idaa goorta u qada allaahu eebba weyna xukumo wa rasuuluhu subanahana xukumo amrantano an takuuna inay u ahaato lahum iyaga alkhiyaaratu door qaadasho ay min amrihim ka door qaataan idan door qaadashadaas magaceed markii lagu yidhi hay-addan saanay sheegaysa xadiidkan saanuu sheega waan ka door qaatay oo khiyaar baan leeyahay markaad tidhaahid isyaw fallaago wey gacan sayrid wey aada rabbiga rasuul ku gacan sayrtay sidaa darteed hay gadaalkeeda waan ah an takuuna lahum alkhiyaaratu min amrihim waman yaxsi llaaha wa rasuulahu faqad dalla dalaala mubiina wata hay haddaad ku xirnaan weyday waxay rabbiga rasuul xukumeen waad caasisay haddaad caasisayna baadinima iska ad oo shaki ku jirin ayaad baadiyootay wey sabu nusuulka ayadana waa taqaanaano waa laga sii garan karaa saynaba bintu jaxashi oo qurashiye ah oy nabiga eedadiis dhashay ayaa wuxuu nabiga u doonay zayd ibnu xaarisa mawlaa rasuulillah uu rasuulka xureeyey wuxuu intuu u tegey nabiga eedadiis iyo gabadha walaalkeed cabdullaahi ibnu jacshi yuu yihi zaynab ha la soo siiyo zayd ibnu xaris dhaqankii horee jiray qof addoonnimo soo maray iyo qof goba isuma muhan jirin dhaqankii baa nabigii looga xaajo qaatay waxaa lagu yihi yaa rasuul allah an nuctii banaatina mawaalina annagii reer cabdilmudalib habeen ba meelay kusoo hoyataba quraash banu haashim reeraha ka dhaqaaqnay gabdhahaynu dhalay miyaan sidayna addoommahaynu xuraynay an nucti banaatina mawaaliina wax la yeeli kara miya tabiicad buu laasoo banuh alayhi salaatu wasalaam laa yuqaabilu axada bimaa yakrah xaqa hadduu sheego oo laga hor yimaado iska dulqaadan jiray fakaagtan iyo muran ma aqoonin wuxuu dhihi jiray allaahuma hal balaqtu allaahuma fashaad marka zaynaba inuu arooso zayd ilaah baa gartay nabigiina waa doonay seed u tiraadeen wey hay markay timid sababkaasna ku timid faradiya waxaa darnaa gabarta iyo walaalkeed labadii waa raalli noqdeen lilaaya liajli ilaaya wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin waa la ammaanay in cabdullaahi ibnu jacshi uu mu'min yahay zaynabo bintu jacshi ay mu'mina tahay ayaa lagu ammaanay waxay eegaataan kolka waxyaalahaynu ku dhaqan oo dhan oo khilaafida sunnada xagna markaynu bashaalayno aan leenahay nabiga waa jecella markii laba iyo tobnaadka la gaaro anxaluub iyo xadar qaaliha iyo xoolo la gowracay iyo nolol waaweyn digdam waagu ugu dhigayno waa maxay waxaan jacayl nabi wey ayib maxume warkiisii maan yeelno ma yeelayno warkiisi kolka nabi alla waa ku jecel lahay warkaagana kuma jirno ayadaana gowracday mu'min afla gudboon ma aha nabigana wax qabta ma aha waa ku jecelnahay waa ku rumaynay waa ku raacnay laakiin warkaaga kuma jirno ayadaana gowracday wamaa kaana limu'miniin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an takuuna lahum alkhiyara min amrihim waman yacsi llaaha wa rasuulahu faqad dalla dalaalmu minhu waa kaa sababkiina way isdhibeen labadiiba saynaba ninkiina waa lagu daray iyagoo hay-adda u hoggaansamay kolka hoggaansamidda eebe qofkii shay uga taga alla darti ama shay u qaata alla darti wixii waxaa ka fiican baa lagu abaalmariyaa markay zaynabiya waalkeed hoggaansameen hay-adda darteed maxaa lagu abaalmariyey iskuma daahin zayd markiiba waa furay suubanahana aroose ummahaatulmu'miniin ay noqotay waxaa lagu abaalmariyey arag in uu nabigii guursaday ay ummahaatulmu'miniin noqotay ayay hay-adda hoggaansamidii way ogaansatay ku gaartay waxaa ka cajab badnaa zaynaba binti jaxshi nabiga yaa ku meeriyey ilaah baa ku meeriyey subxaanahu caza wajal adduunka ma lagu hayaa naagu eebba meeriyey oon zaynab ahayn abada weligeed ma dhahay falamaa qadaa zaydun minhaa wadaran zawajnaaka hadduu zayd ka xaaja guto annagii eebba ahaa baa iyadii ku guurinay falamaa qadaa zaydun minha wataran sawajnaaka idan nabiga calayhi salaatu wasalaam saynabna wilaaye lagama qaadin qaraabadeediina lama raalligelinin suubanaha warba wuxuu ka bilaabay wargelin uu yihi hadiyaar garowdo waa aqalgelaynaa weli ma uusan naagihii kale u samayninna waa uu sameeyey aw lama bishaatin neef dhan uu gowracay weligii waxaan iyad ahayn hoos neef u qalay lama arkin habeenkiina waa soo hoyday ilaaha guuriyey ayib ilaaha guuriyo oo nabiga ha lagu daro yaa ka akhyaareeyey malaku jibriil calayhi salaam basharba ma gelin taladeeda maxaa jira guurkan la guuriyey iyo arrinteeda siday ahayd jibriila loo soo dhiibay yaa zaynab akhyaar u malaku jibriil yaa guuriyey rabuulcisati waljalaal yaa aroosay nebi maxamed maxay ku gaartay hogaansamidda ay hay-adda u hogaansantay iyadoo kolkii hore ay dhaqankii haydihii jabisay qurashiya hooyadiina cabdilmudalibta adogeedna qurashi yahay baa nin shalay lalahaa waa la xureeye aroostay eebba hay-adiisa ay u hogaansantay waa ilaa dhaqan markii jiray ma ahayn abaalgudkaa weyna allay ka heshay kolka tale eebbe khiyaar laga male waa isla gaaloobi karaa ayaan darro qofkay ku dhacday oo shakiya oo bacawa oo ibliis waharka lulo warka buu diida waana gaalooba marxalo udhexaysaana male ama warkii eebbaad yeeli ama waa gaaloobaysaa w wa qowlihi tacaalaa eebbaweyne hadalkiina waa u daliil wamaa aataakum wuxuu idin siiyo arasuulu subanaa fakhuduuhu waa xalaala qaata waxaan qaataba hadduu idin yihaha xalaal weyn wamaa nahaakum wuxuu idinka reebo suubanaha anuu xaggiisana fantahu kaara idan maxaad ku xirnaani tacaaliimta ee baad ku xirnaani ifcal walaa tafcal labaday diinta ka koobanto saan yeel iyo ha yeelin labada war wixii yeel lagu yihi yeel waxaa yeel lagu yihi ka tag waliqowli rasuul suubana hadalkiis ayaa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa yuuminu axadukum qofkii wax ma rumayn xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo hawaahu maskaxdiisiiyo maankiisa tabacan mid dabagala u ah limaa diinta aan ji'tu bihi la yimid waxaa la rabaa caqligaaga iyo jacaylkaaga iyo hawadaada inay ku xirnaadaan wixii nabiga la yimid haddii kale imaan lama haayo laa yuuminu axadukum qofkiin wax ma rumayn xataa yakuuna hawaahu ilaa maskaxdiisa iyo maankiisa ay ka noqdaan tabacan taabicayn lama raacsan limaa diintii aan jitu aniga la imid bihi maaga idan ama iimaanaan jirin ama itibaacaa jira oo aan la hogaansamaayo wixii nabiga la yimid yaa loo hogaansamaya haddaan loo hogaansamina imaanka la sheeganayaay mid jira maaha waa qowli nabiga hadalkiisiina waa u daliil man camila qofka shaqeeya camalan camal buu sameeyey laysa ma aha calayhi camalkuu sameeyey korkiisa amrunaa diin uma sheegin waxaad samaysay diini kuuma sheegin rabiyo rasuul kuuma dirin filkitaabi wa sunna kuma sugna camalkaas iyo adiga fahwa raddun marduudun isagiyo wuxuu sameeyeyba gadaalaa loo naqay wey qubuul male idan camalkii oo la aqbalaa muxuu ku xihan yahay in kolka horaad ku socotay taaliimta islaamka wasadaqa allaahu fii qowlihi inamaa yataqabalu llaahu min almuttaqiin dadka shareecada ku xigan awaamirta ilaah fuliya wuxuu ka reebay ka fogaada ee taqiyaalka baa qubuulba lagu koobay inamaa yataqabalu llah min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa wixii taqi aw waxaan taqi ahayn warkiisa laguma jiro idan camal samaysay adiga naf iyo shaydaan kuu sheegeen makhluuq jideeyey kaas alla xaggii la aadi maysid waa marduud nabigaana kuu sheegay man camila qofka sameeya camalan hawl uusan laysa ahayn calayhi amalkuu sameeyey korkii amruna diintanada wey amarkaan aan la nimi ee eebana saaray ayaan diinta u sheegin fa huwa camalkii radun ay marduud mid la naqowe falihaada sidaa daraaddeed yaltasim wuxuu ku xiran yahay almuslimu qofka muslima bilataabi biladaab usluub buu ku xiran yahay aadaabka alaatiyati ee imanaysay fii khisaali ilfitra abuurida calaamooyinkeeda gudaheed athaabitati ee sugnayd canhu nabiga xaggiisa ka sugnayd sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allah ku badiya fii qowlihi subanaa hadalkiisa gudihiisa ay ku sugnaatay uu yidhi khamsun shan waxyaalood xadiidkan laakiin riwaayaadka kale casharatun toban bay gaarsiinaysaa meeshaana waxaad ka garan doontaa diinta islaamka siday nadaafada iyo hufnaanta ugu dadaashay usgaga iyo qurunka ay ula dagaalantay khamsun shan waxyaalood min alfidra abuuridda dadka lagu abuuray bay shantaasuu ka mid tahay kow alistixdaadu hoos xiidhashadii wey dhogorta hoosta dadka ku leeyahay dhulka in la dhigo wey saxaabigu wuxuu yidhi suubanaha nadaafadaasoo kale afartan beri ka badan inay nagu gaartaa ma ogolayn alistixdaad hoos xiirashadii wey laba waalkhitaan gudidii wey rag iyo dumarba beejada laga gura wey saddex waqasu shaari timaha bishimaha ka baxa intay deerdeeraadaan suunka siinka sanka ka imaana iyo dabaysha waxaasoo dhan ba intay ceshadaan hadhowna faruurta dhaafaan biyihii iyo sharaabkii lagu dhex dhigo kuwaasna nagaa laga dhiga waa la jiridina hafar wa natfu libdi shakfashiina waa laga riba dhogorta siyax iyo dhibaatay keenaysaa shan watakliimuladaafir cidiyaha jaridooda wey waa lagu xoqana oo lagu adeegana wasaqa hoos gelaysa dhibaataa ka imanaysa wasaqi waxay ku gabataa weydo guxidiya shantaas waxay ka mid yihiin abuurista eebba dadka ku abuuray waxaad ka garani abuurista laleeyahay qofka markuu dhasho nadiif wey sidaa uu nadiifnimo ugu dhashay inuu nadiifsanaado wey khamsun shan waxyaaloodba min alfitra abuuridii asalka ee bedadka ku abuuray diinuhu la jideeye ayaa ka mid a alistixdaadu suunxirashadii wey waalkhitaanu gudidii wey wakasu shaarib shaaribka jaridiisii wey wanadfu libdi shakfashi rifideeda watakliimu ladaafiri itiyaal guridooda wahadihi ilaadaabu aadaabta aynu sheegnay ee islaamka jideeye hiya kowa alkhitaanu gudidii balka bilow gudud maxaa la yihaa waa hawa khitaan waxaa wey qadculjilda maqaar la gooyo wey allatii jildada tuqadi daboosha raasa dakar dakarka madaxiisa hanjafkii wey ama balagtii wey buuryada daboosho wey maqaarkaasaa la jaramaadina waa la goyna samaa la goyna wayusaaxabu waxaa la ammaanay an inuu noqdo marka la goynaayo daalika goyntaa la goynayo baragta ama buuryada ama hanjabka la goynayo yowma saabici wilaadati yowma lwilaada dhalashadu ilmaha dhashay maalinta toddobaa ayaa lagu aadinaya daliilkeedii waxaa wey idficilkii nabiga id khatana nebiy subanihi baa guday sala allahu calayhi wasalam eebba korkiisa naxariisiya nabadgelya allaha ku badiya kullan dhammaan oo ah min alxasan yarkan ha ku urtaan faadimiya cali radia allahu canhuma iyo wal xuseen sagaal bilood buu ka wan yahay calooshay isu banneeyeen labaduba subanuhu waa guday labadii buu tilmaamay ibnay faatima faatima labadeed canug ah azahra faatimadii udgeysay ama ifaysay iyo wa caliyin cali labadood canug radia tacaala canhum afar saxaabi wey inaga khitaanka noo horeeye xidaadka maa idiin horeey alxidaadu hoos xiirid wahwa istixdaad xalqulcaana tin xiirideed wey bishay in lagu xiiro xaadin af leh kasi kiinin makiinadii wey annagaa makiinad jirnay inta sikiina laga yihaa iyo wa naxwihii wixii lamid ah walaa ba'sa waxaan dhib ku jirin biisaalatihaa xaanadii suulinteeda binuura nuurad haddii la mariyana oo lagu jafo iyadana nabadu wey dhan waa la helay labadaba ka sahlan oo lagu dhameeyaa la yihi marka xidaadkaas hoos xiiridii baa ka wey laba alkhitaanu gudowgii wey wahwa gudowga qaroljilda maqaar la gooye wey allatii maqaarta tuqadi daboolsha raasa dakar dakarka madaxiisa wayustacab waxaa la ammaanay an yakuuna inuu ahaado daalika markaa la goynayo yowma saabica wilaada yowma saabicilwilaada dhalashada toddobadeeda maalinteeda id khatana nabiyu baa guday sala allahu calayhi wasalama kulan mid la arko meel xasan walxuseyn ibnay faatimati wacaliyin radia allaahu tacaala canhum labada wiil iyo labada dhashay afar saxay wey yowma saabici lwilaada dhalmada maalintay toddoba ahayd ayuu guday walaa ba'sa waxaasan dhib ku jirin an yataahar gudniinka inuu dib u dhaco laakiin yaan qaangaar lala sugin baaluqid ilaa maa qabla albuluuq qaangaar inta ka horeeyana waa la samayn karaa id ikhtatana waxaaba isguday nebiyullaahi eebbaweyne nebigi ibraahiima fii sini tamaaniin siddeetan jir ayuu isku guday waqad ruwiya waxaa la wariyey canhu subanaa xaggii calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyo ahaatee annahu nabiga kaana inuu ahaa idaa aslama hadduu islaamo calaa yadihi nabiga gacantiisa korkeeda arajulu qof hadduu ku islaamo gacanta nabiga yaquul wuxuu dhihi jiray nabiga lahu ninka islaamay halqirid hanka xaggaaga shacaara alkufri timihii aad gaalka ku ahayd meelay ku yaalleenba dhammeeyo dhulka dhig sida dembigaagiiba u dhammaaday tintiina ha u dhammaato wixii kaa soo baxana islaamnimo wax kaaga soo baxay ha noqdeeno qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf ha ku darmeeno kolkuu qoobka tawxiidka u qabto uu dhihi jiray alqicanka xaggaaga ka rid shacra alkufri kaalnimotimeed waktatin isna gud saddex buu markaa raqabka noqonay laba noogu dar waxaa weeye qasu shaaribi shaaribkii jaridiisa oo fa yajuusu wuxuu goynaya almuslimu qofka muslima shaaribahu timaha bishimaha aladii shaaribka yatadalla shaaraxsan calaa shaafatihi bishinta korkeeda ku raaraawi waa malixiya gerka oo hoos ku yaal fa yuwafiruha iyadu wuu buuxinaya xataa tamla lixyadii ha buuxiso wajahu wejigiisoo dhanba ha buuxiso wa turawihi wejiga ha okonayso hadarjiisa biqowli rasuul subana hadalkiis ayaa u daliila calayhi nabiga korkii asala nabadgelyo ahaatee uu nabiga yihi jusu shawaari shaaribkii gura wa arkhu lixa garka raariciya khaalifu lmajuus gaalada majuusa oo sidaa yeesha khilaafkeed idinku garab mara oo iyagu garkay xiilaan saaribkana waa barbaariyaan wa qowlihii nabiga hadalkiisiina waa u daliil uu yihi khaalifu lmushrikiin gaaladii khilaafa waxfu shawaarib shaaribta jiridiya waxfu lixa garka banaanka ka mara bimacnaa wafiruuha dhamaystira wakasiruuha badiya oo fayaxruq waxaa xaaraama bi haada labadan xadiid qabashadooda xaalquuha garki xiridiisa xaaraam wey wayatajannab wuxuu qofka muslima ka dheeraada alqasaa barbar xiir wey madaxa in la wada xiro iyo in la daayo wey dhan laga xiro ma banaana muslimku waa ka dheeraada alqasaca dhan xirid wahwa qadcu waxaa wey xalqu bacdi raasi madaxa qaarkii la xiiro wey iyo watarki tarki lbacdi qaarka kale laga tago liqowni ibni cumara cabdullaahi bni cumar hadalkiisii baa u daliila radia allaahu eebaa raali noqdo canhuma cabdullaahi iyo cumarba uu yihi nahaa rasuulullah ala rasuulkii umada waa ka reebay sala allahu calayhi wasalama can ilkhasaa'i dhanxiriw barbar la xiriw kamaa yatajanab siduu muslimka uga dheeraanayo sibqa lixyatihi garkiisa inuu mariyo bisawdaa wax madow inuu mariyo waa ka dheeraanaya iyaduna laakiin daliilkeedii min qowli rasuul subanaha hadalkiisii baa u daliila calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariisiyo wasala nabadgelyo aate lamaa goorti jii-a nabiga loola yimid biwaalidi abii bakrin abuubakar adoogiis cusmaan baa la oran jiray abi quxaafa lagu naanaysi jiray abuubakarkii asidiiq rumaynta badna ayaa waxaa nabiga loo keenay yowma fatxi maka maka furistii la furay maalinteedii baa loo keenay wakaana ra'sahu oda cusmaan abuubakar aabihii isagood madaxiisa moodid suqaamatan hambooyi aada moodid suqaamada waa geed baax ah taalaa wuxuu ka baxaa meelaha la degnaaye guri gurigaa geed weyn maaha waa geed yara waxoogaa leh kolkuu baxana laamuu bixiya laamaha dhaladooda wuxuu ku yeeshaa sood cad saas inta loo sariibo oo maryaha lagu gunto yaa barki laga dhigta dadka qaara hamboohi yira suqaamaw sood caddaa la yihaa kolka waa geed aada u cad oo nadiifa meelahana ka baxa wakaana ra-sahu isagood madaxiisa moodin suqaamatan fodcadda bayaaban xagga cadiinka yuu nabiga arkay taladaan uu bixiyey qaraab odaga la yahay sow ina abuubakar nabiga ma qabo ina abuubakar buu nabiga qaba kolkaa odaga kan arrinta ku socota wiilkiisa gabartiisa baa rasuulku qaba kolkaasaa nabigu yihi idhabuu bihi kaca odaga wada oda cusmaw xaggee loo wadaa ilaa bacdi nisaa'ihi odaga haweenkuu qabay qaarkoodu geeyo sida yeelin markii loo geeyo faltuqayiru ciradaan cad ha badaso bishay-in waxaan caddiin ahayn oo guduuda ama cawl iyo xilaana ha ku badaso laakiin jannibuuhu oodagaan tintiisii ka dheereeya asawaada madowga oo madowga tintan awalayba ka timid yaan gadaal loogu naqin ama sibqu ilaa mid bilxinna geedka xilaanka la yidha la saaro iyo walkatam geed midab dhaxaad leh oon sidii xilaankana u gaduudinin sida dabada madoobaysadana u madoobaynin oo cawcawl ka dhigaya fa yustaxsan waa la jeclaystay alkhidaabu in lagu dharoobo garka bihima xinihii iyo katamkii in lagu dharoobo oo cawl laga dhigo ama la guduudiyo kuwaa sunna wain wafara almuslimu qofka muslimkaa hadduu kaamil yeelo shacra ra'sihi madaxiisa tintii ku taallay uu halabeeyey waa dadka timaha jecel walam yaxliqu uusan xirin agramahu markaas wuxuu ku karaameeyaa laba shay biduhni subkid wa tasriici feerid madaxa haddaad dhaaftay tintiisa qasab ku xir laguma leh laakiin subag iyo shanlayn labadaas ku dadaal adigan tintii waa qurxanaani liqowli rasuul subanaa hadalkiisiibaa u daliila caleyhi korkiisa asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyohaatee uu yihi nabiga man ruuxii kaana ahaaday lahu isaga shacrun qofkii timale falyukrimuu mursadeen oo kale ay luglug yeelanayiin tanaa kadib lagu aadaa magaalada tanaa soo baxdaa layihi waa soo gaartay jidda ama waa aragteen ama waa arki doonta ilaan dunida waxa uu waayeela kala weye nin sheekha markuu arkay madax cabaar laga joogo boqol sano wax ka yar baa dunida waxaa gumaysi ku camimay ingiriiska meeshii la tagaba ingiriis baa xukuma aynu suran yihi sheekii waa fikiray murti weyn buu dhaafay addunyaa bintu ibliis waqad tasawajaha ingiliisu adduunye asalkeedii gabar shaydaanay ahayd shaydaanaa dhalay adduunyo waa gabaruu dhalay odagii shaydaan aha inkiruusuna ku darsaday idan adduunya o dhan baa gabar shaydaana gaalaana guursatay waxaad arkaysaa xun iyo sanba waxay sameeyaan darka haddii la dhigtay dhogortii korka haddii loo dhaafay haddii laga xuroobay waxa gaalo loo aaday raasini cunto uma badna qofka jiddo ka tegey gaalo meeshu raba ka aado ama maraykan ama london ama itaaliya tago cunto ma doonanin muxuu doontay ataxaruru min atakaalif wuxuu doontay wax u horeeya xilkan iyo awaamirta iyo beedan islaamiga oo maanta magaaladan jiddo haddaad cadallada dhigato oo adoo qaawan aada qaado ninka yeelaayo male kuma dhici kartid waa biha islaamiya satrulxawrin aaminsanta laakiin london maanta haddaad adoo moriya gacan socoto waa lagu sacbina maxaa la doontay kolka waxaa laga dhuntay takaaliiftii hadoogii iyo habartii iyo qaraabadii iyo deriskii iyo dawladdii iyo ummaddii kulahayd sallu tuka kulahayd aa laga dhunto laga cara ilaa london iyo washington iyo bakiin beriis suugaysan oo hilba ku jiraan qashin qob kuma daadin karaan maxayaanbe iyagiyaabada warsana oo loo gargaara laakiin inta cuntadii oo suugaysan waxuna la waaye qashin qofkaa lagu shubay shaqaalaa dibadda looga doonay filibiinaa la keenay iyo taylandi afar saac markaad gaarto subxad gurigaaga agtiisa qaraf qaraf ka maqan raashinkii qaadaye waa sharikada ummadan dadka wadanka ku nool ka yareen ilaa jid walbaa taagan yihiin jid walba iyaga iyo baabuur cagaaran ay isdaba orda kolka baashii xalay keliya la buuxiyey idan maxaa loo cararay addunyaa bintu ibliis waqad tasawajaha alingiliis marka tinta hala karaameeyo maxaa lagu karaamayna bilgasli waduhni watasriixi waa la dhaqaa tinta saabuuna lagu dhaqaa waa la nadiifina ka gadaalna madaxa waa la subka ka gadaalna waa la shanlayna haddii unsi loogu daro kasii fiican iiqa udgoon iyo haddaad shidatid waa in la kale waxaasoo dhanba karaamadihii soo galaayey man kaana lahu shacrun qofkii timale falyukrimhu ha karaameeya tinta saddex nadfu libdi shaqfashi rifideedii wey fayantifu lmuslimu qofka muslima wajafa shaara ibtayi labadiisa kilkilood tinta ka bacday u rafa wain lam yaqdir hadduusan awoodin hadday yar yihiin waa la jafi karaa laakiin dadka qaar ay ku badan yihiin jafin laguma dhamayn karo see la yeela taluu sheekhii dhiibay wain lam yaqdir hadduusan karin calaa nidfihi rifidiisa xalaqahu haxiiro aw talaahu marmariyo binuurati iyo wanaxwiha nuurada wixii lamida liyazuul ha dhamaade kii u dambeeyey waa kan takliimulabafir cidiyihii jaridoodii wey oo cidiyihii ayaa la jaraya fayaqlim muslimkii wuxuu jara almuslimu adaafirahu cididiisa wayustaxabu lahu habka loo jara dhegeyso waxaa loo ammaanay an yabda inuu jarida ku bilaabo bilyadi gacanta alyumnaa midige uma alyusra gacanta bidice uma ka gadaan arijli lyumna lugta midige falyusra lugta bidice daliilkii waxaa wey id kaana rasuulullah alle rasuulkii wuxuu ahaan jiray alayhi korkii asalaatu naarisiyo wasalaam nabadgelyo haatee yuxibu gebigiisaba mid jecel halbad ku bilaabid bilyamiin midigta lagu bilaabo fii daalika arrintaa lamida xadiidkeeda muslim bukhaari ba weri yafcalu lmuslimu qofkii muslima waa sameeya kula haada kula haada intaan sheegnay dhammaanteed wuxuu u samaynaya ulajeedadaale inama alaxmaalu biniyaad kolka ficilkan soo marnay oo dhan niyo ka horeysaa jirta waa maxay niyada biniyati liqtida ku dayasho maskax gelinteed birasuulilaahi uu ku daydo uu niyoonaya oo maskaxda iyo maanka gelinaya ala rasuulki caleyhi rasuul korkii asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyo haatee wa mutaabacatihi rasuulka raacidiisii uu niyoonaya liyaxsul ha gacan galo lahu muslimka daalika arinkaas ajra mutaabacati rasuul suubanaha raacidiisa ajrigii laga helay hau gacan gashe caleyhi rasuul korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo haatee iyo walistinaanu jidaysi haw gacan gasho wa bisunatii nabiga sunnadiisii asna uu qaaday idil acmaalu dhaqdhaqaaqa uu jidhka sameeyo biniyaati niyada loo sameeyey ayay acmaashaasi ku habaysan tahay kamaalulacmaali qabuululacmaali sixatulacmaali kaad qadarsaba nabad wey amal wuxuu ku asaxa oo lagu aqbala oo isku dhammaystirma biniyaati niyo qabideed walikulli imriin qof la arka dhammaantii wuxuu leeyahay maa wuxuu niyooday alfaslu araabica cashar cashirka afar iyo tobnaad waxaa cashirkan ku dhammaanaya kitaabka qeybtiisa labaad alfaslu araabic cashar cashirka afar iyo tobnaad fii aadaabi nawm wixii kao dhan waa ka hadalay hurdadii baynu u nimid fii aadaabi nawmi hurdada usluubkeeda gudaheeda wuu fasal yahay almuslimu qofka muslima yara wuxuu arkaa oo ay la tahay annawma hurdada min annicami barwaaqooyin ayay hurdadu ka tahay allatii barwaaqada imtana allaahu ee bagaladaystay bihaa barwaaqada calaa cibaadihi addoomihiisa korkooda uu ku galladaystay oo hurdada waa nicma min allah casa wajal ilaah ka timaada sidaas daraaddeed waxaad ku arki adigoo hurdo rabana inaad hurdadii weydo adigoon rabinna madaxaad qaadi weydo allay ka timid fii qowlihi tacaala eebbaweyne hadalkiisa gudihiisa uu eebba yihi wa min raxmatihi eebbaweyne naxariistiisa darteed ayuu jacala eebba yeelay lakum idinka bani aadamka alleyla habeen aseexataan iyo wanahaar maalin afshaqaysataan litaskunuu inaad nagaataan oo xasishaan fiihi habeenka gudihiisa iyo walitabtaguu inaad jarsataan min fadlihi deeqdeeda binahaari maalintii kolkaad hurdadii iyo kasabkii isla heshaan ka gadaal walacalakum idinka mudnaantiina inaad tashkuruun eebba weyne ku maadisaan wa fii qowlihi eebba weyne hadalkiisa gudihiisana wuu ku sheegay wuu eebba yidhi wajacalnaa waa yeelay nawmakum hurdadiinna subaatan raaxo liabdaanikum jirkiina u raacaa in sukuunu lcabdi addoonka xasilidiisa saaxaad uu xasilo bileyli habeenkii ka mida bacda xarakati nahaar maalinta dhaqdhaqaaqeedii ka gadaal adaa'iba ee joogtadahay mima arrin buu ka mid yahay yusaacidu muslimka ku gargaara calaa xayaati iljismi jismiga noloshiisa iyo wa baqaa'i namaa'ihi jismiga kobcidiisa baaqi ahaashadeeda iyo wa nashaadihi jismiga farxidiisa liyu-addi in jismigu guto wadaa'ifahu shaqadiisa allatii wadiifada khalaqahu uu jismiga u abuuray allahu eebbaweyne min ajlihaa wadiifadaa darteed oo fa haadihi nicma nicmadaasoo taasa mahadinteeda yastalzim wuxuu laasimsanaya min almuslim qofka muslimka xaggii an yuraaciya inuu ilaaliyo fii nawmihi hurdadiisa gudaheeda alaadaaba anshaxa attaaliyati imanaysa kow anlaa yuaakhira muslim yuusan dib u dhigin nawmahu hurdaduu seexanayo habeenkii bacda salaati alcishaa cishaha salaadiisa ka gadaal ha soo jeedin ilaa lidaruura dan adag inaad leedahay maahaane waxaa ka mida ka mudaakarati cilmin kutubaha daalacashadoodii nabad wey aw muxaadahati dayfin martibaa kuu joogta waad baashaalinaysaa nabad wey aw muhaanasati ahlin ilmaha ka jeedo daliilkii waa kan liman ruwa liman rawa kuu wariyey barza ayaa wariyo yihi ana nabiya subanaha calayhi korkii asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyo ha aatee kaana wuxuu rasuulka ahaa yakrah midnaa annawma hurdo qabla salaati alcishaa cishaha salaadiisa ka hor iyo walxadiida baashaal bacdaha salaada cisha kadib la baashaalana nabiga ma rabin laba ayo shahida inuu dadaalo wey fii anlaa yanaama inuusan muslim seexan ilaa calaa wuduu'in inuu weyso gabo korkeed ku seexdo moogiya iyadana liqowli rasuul subana hadalkiisa ayaa u daliila caleyhi korkii asalaatu naari wasalaam nabadgelyahaate lilbaraa ibni caasibin wuxuu u yihi radia allahu canhu ilaa raalliha ka noqdo bero nabigaa yihi idaa aatayta bere haddaad timaadid madjicaka meeshaad seexatid fatawada wayse qaado wuduu'aka wayse qaadashadaada mid lamida adli salaa tukasho u weyse qaadato wey idan markaad seexanaysa wayse qaado uduu kaamila ka gadaal seexo haddaad wayse qabtana ku seexo waxaad noqoni in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutatahiriin saddex ayaanaama waa inuu muslimka seexdo ibtaal hadduu bilaaba calaa shaqihi dhinaciisa korkiisa alayman ee midige wayatasawad yatawasad wuxuu barkanayaa kibir lama rabo yamiinahu gacantiisa midigana ha barkado walaa ba'sa waxaan dhib ku jirin an yataxawal inuu wareego ilaa shikihi laysan dhinaciisa bidca uu ka gadaal u wareego dhib kuma jiro fii maa bacdu hadhow hadduu gamo isku nasinta labada dhinac laakiin kolkuu bilaaba dhinaca midiga iyo gacantuu barkado saas ha yeelo daliilkii waa kana liqowli rasuul rumana hadalkii ayaa u daliila sala allahu calayhi wasalam lilbaraa uu nabiga u yihi idaa atayta bari haddaad timaadin marjacaka meeshaad seexato fatawalaa weyse qaado wuduuaka lisalaa saad salaad ugu weyse qaadato si lamida uma ka gadaal iltajic seexo calaa shiki kalayman dhinacaga midige u seexo nabiga hadalkiisa uu ku yihi nin saxaabi a ah, idaa aweyta haddaad dunmaysid ilaa firaashika gogashaada wa anta adiga daahirun aada weyse qabtid fatawaasad barkimayso yamiinaka gacantaada midige afar laa ku seexdo asnaama nawmihi hurdadiisa dhacdhacadeeda bogacad kuma seexdo laylan habeen hadday tahay walaa nahaaran maalin midna afgembi iyo caloosha loo maseexdo limaabaa u daliila warada arooray ana anabiya subanaha calayhi korkii asalaatu naari iyo wasalaam nabadgelyo aate goortuu arkay ruux beerka u jiifa ayuu kiciyey oo qaalay yidhi inahaa saad u seexatay habkan fofoka fajcatun seexasho wey bidcatun hab loo seexdo wey bidcatu ahlinaar naarta dadkeeda aafgambi u socda waqa wuxuu riwaayo kale nabiga ku yihi inahaa seexashadan boga loo socday bidcatun seexasho wey laa yuxibuha allah uusan alla jeclay casakaadka unki waja la weynaaye shan ayaatiya muslimka waa inuu la yimaado markuu seexanayo biladkaar dikriyaal alla tugmooyin iyo ereye eebaamaalid alwaaridati ee soo aroortay wa minha waxaa kamida erayada soo arooray kow an yaquula inuu muslimka markuu seexanayo yidha subxaana allah eebba ceebla badana walxamdu lilah mahad idaylkeed allaale wallaahu eebba weyne maa akbar wax kasta ka weyn saddexdan eray wuxuu dhahayaa halaatan saddex iyo wa halaatiin saddex iyo soddon goor sagaashan bay noqotay boqolkii dhammaystir ayay u baahan yihiin uma ka gadaal yaquulu wuxuu yiha laa ilaaha axad lagu caabudaa ma jiro ila allaahu eebba weyna waane waxdahu isagoo eebba keligii yahay laa shariika mid wax lale lahu lilah eebba uma sugnaan lahu eebba keligii abaa almulku boqornimo leh walahu eebba keligii laha alxamdu mahadle wahuwa eebba calaa kulli shay wax la arka dhammaantii korkii qadiirin awooda tanuu akrinaya daliilkeedii liqowli rasuul subana hadalkii ayaa u daliila calayhi korkii asalaatu naari wasalaam nabadgelyo haatee licaliyin wa faatima radia allahu canhuma ayaa nabigu u yihi waqad dalaba caliya faadimo baa weydiisay minhu nabiga sala allahu calayhi wasalama khaadiman adeegay warsadeen markaana addoommo badan baa la keenay qafaal badan yaa la soo tubay nabiga u yimaadeen mid nagasi yusaaciduhuma nafadooda gargaara fi lbeyti fii khidmati ilbeyt aqalka adeegiisa mid ugu gargaarana si markaasaa nabigu yihi alaa hooya alaa adulukuma cali iyo faadimo baraarigu ogaada saw idinma tuso calaa khayrin wax ka fiicnaan badan korkii mimaa wixii aad saaltumaa warsateeno addoon idin adeegaa waxa weye idaa akadtuma haddaad guda gashaan maljaxakuma jidkiina fasabixa waxaad subxaan laysataan halaatha wa halaatiin saddex iyo soddon goor waxmada eeba mahdiya halaatha wa halaatiin saddex iyo soddon goor wakabira allahu akbar ilaa arbacan wa halaatiin afar iyo soddon goor fahuwa intaa inaad tiraadiinba khayru ficnaan badan lakumaa idinka min khadimin adeega idiin fudaydiya hawsha laba an yaqraa muslimka waa inuu markuu saxan aya akriyo alfaatixa ayuu akrinaya wuxuu ku daraya waa awala suurati albaqara suuratu lbaqarana awalkuu ka soo bilaabaya ila almafluxuun yaa lasoo gaarsiinaya u boodaya waayatu lkursi uu akrinaya wakhaatimad suurati albaqara yuu akrinaya wuxuu ka bilaabaya lilaahi maa fi samaawaati ilaa aakhiri suura yuu gaarsiinaya iyaduna daliilkeedii waa kan lima liajlima buusaa u yeelaya warada soo arooray min atarkiibi isjeclaysiina fii daalika arrinkaa la isjeclaysiiyey saddex an yajcala waa inuu yeelo muslimka akhira maa yaquuluhu afka wuxuu ka yihaha waxaa ugu dambeeya hada ducaa ducadaan subanaa xaggi sala allahu calayhi wasalama waatan ducadii bismika eebbaweynow magacaaga allaahuma ya ilaahow baan wadactu dhulka dhigay jambi aniga dhinacayga adiga eebbaa magaca baan ku dhul dhigay wabismika adigee baa magaa baan alfacuhu dhinacaygii dhulka uga qaadaya allaahuma ya allah eebba weynow in amsagta haddaad reebato nafsi aniga naftayda oodan iisoo dirin fakfir lahaa allow naftayda u dhaaf wain arsaltaha haddaad iisoo dirtidna kaama maarmo ee faxfadha naftaydii ilaali bimaa wax ku ilaali ataxfadu eebbow ku ilaalisid bihi maagaas asaalixiin addoommada susuubano min cibaadika addoommadaada ka mida allaahumma yaa allaahu weynow inii aniga aslamtu dhiibay nafsii aniga naftayda ilayka adigeeba aan kuu dhiibay wafawaltu allow bandhigay amrii taladayda ilayka adiga allah yaa kuu bandhigay wa alja'tu cuskiyey dahrii dhabarkayga ilayka adiga eebba yaan cuskiyey astakfiruka dembi dhaafaan kaa tuugay wa atuubu waa hoyday ilayka adiga eebba baan ku hoyday aamantu eebba u rumeeyey bikitaabika qur-aankaad soo dejisay aladii kitaabkaad nabiyika nabigaagii rumeeyey aladii nabigaad arsalta nabinima ku daynine rasuulnimana ugu dartay fakfir lii ilaaha ii dhaaf maa wax alla wixii aan qadamtu hore u sameeyey wamaa wixii akhartu aan dib mariyoon alka sameeyey wamaa wixii arsaltu asrartu aan qarsaday wamaa wixii aclantu aan muujiyey iyo wamaa wax anta adiga eeba aada aclamu ka ogaan badan tahay bihi waxaasi minii aniga anta adiga keliga ayaa almuqadim eebbaha waxhore u dhigaa wa anta adiga keliga maa almuaakhir eebbaha gadaal wax u dhigaa laa ilaaha garmid lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga maahaane rabbi yaa roob aniga rabbigayow qini ilaali cadaabaka cadaabkaaga iga ilaali yowma maalintaas tabcasu eebba soo bixin doonto cibaadaka addoommahaagow wax la yihaa intaasaa u dambaysa waa lagu seexanayo afar hayaquula waa inuu yihaa idaa stayqada hadduu baraarugo asnaa'a nawmi isagoo hurda ayuu madaxa soo qaaday markaasna intaanu oranaya laa ilaaha axadgar lagu caabudaa ma jiro ila allah eebba weyne maahaane waxdahu isagoo eebba cibaadada ku keli ah laa shariika wax la wadaaga cibaadada lahu ebe ma jiro lahu ebe keligii baa le almulku boqornimo buuxda walahu ebe keligii baa le alxamdu mahadidaylkeed wahuwa ebe bee calaa kulli shay wax la arka kulligii korkii qadiirun awooda subxaana allah eebba ceeb la-aan badana walxamdu lilah mahadidaylkeed eebbaale walaa ilaaha gar lagu caabudaa ma jiro ila allaahu eebba weyne maahane wallaahu eba akbar wixii weynba ka sii weyn walaa xawla xeelad ma jirto walaa quwa tabarina ma jirto ilaa billah eebba weyne maahane intaa markuu yidhaah ka gadaal waalyadcu muslimkii aha eebba tuugo bimaa shaa la wuxuu rabo fa inahu muslimka yustajaabu waa loo aqbalaya lahu isaga wuxuu eebba ku tuugo saas hadduu yeelow daliilkiina waa kan liqowlih hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man tacaara qofka soo naca ee baraaruga bileyli habeenkii oo faqaala yidaa xiina goorta u yastayqid baraarugo ilah ducadan soo akrinay wey suma ka gada daca alla tuga ustujiiba lahu tuugmadaasi waa loo aqbalaya waa markaad tuugmo iyo hurdaadii ku noqotid haddaad raganimo ku dartid fain qaama hadduu kaco oo fatawada wayse qaato oo wasalla wuxun uu tukado qubilat waa la aqbalaya salaatuhu salaadiisana waa loo aqbalaya aw yaquul ama wuxuu yihahdaa laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga eebbaweynaha maahaane subxaanak eebla-aan badnida allaahumma eebbaweynow astakfiruka waxaan kaa dembi dhaaf dalbay lidenbi dembiyaalkayga waasaluka eebba weyne waxaan ku warsaday raxmataka naxariistaada allaahumma yaa allah eebba weynow sidnii cilman aqoonii kordhi walaa tasiq eebbow ha qallucin qalbi aniga qalbigayga xaqa ha ka leexinin bacda id hadaytanii haddaad i hanuunisay ka gadaal wahablii allawisi min ladunka agtaada raxmatan naxariisiga si inaka adiga anta adiga eebbaa keliga laa alwahaab alla wax bixin badana lix hayaatiya muslim waa inuu la yimaa bil adkaar dikriyaal buu la imanaya halaatiyati imanaysa id huwa isaga muslim idaa huwa haddii muslimkii asbaxa uu waabariisto see la yeelaya kow an yaquula waa inuu yihaa idaa stayqad hadduu baraarugo wa qabla an yaquuma intuusan kicin min firaashihi gogashii ku jiifay waa toosay mase joogsan alxamdulilah allah ma hadle aladii allah axyaana na nooleeyey bacdamaa muddo ka gada amaatanaa uuna dilay hurdadii wey waa ilayhi eebbay u ahaatay annushuuru soo kicidaan soo kacnay wey laba an yarfaca inuu kor yeelo darfahu ishiisa ila samaa'i kor oo wayaqra uu akriyo tobanka ayadoode aalcimraan u dambaysa intuu ka bilaaba ina fii khalqi samawa hiraryaal umido gudaheed waxaa ku sugan waalardi dhulalyaal umidood gudahood waxaa ku sugan alaya uu akrinaya alcash ee tobana min khaatimati ali cimraan suurad ali cimraan dhamaystirkeedaa idaa huwa kolkuu muslimku qaama koor bitahajudi inuu salaadii habeenka tukado markuu u kaco cirkuu fiirinaya gogosha markuu ka kaco tobanka ayado ayuu dhammaynaya daliilkeedii waa ka liqowli bni cabaas cabdullaahi bni cabaas hadalkiisii baa u daliila radia allaahu eebbaha raalli noqdo canhuma cabdullaahi iyo cabaas wuxuu yihi lamaa goortii aan midtu beriyey cinda khaalati habaryartay agteeda maymuuna ahay maymuunadii sawji rasuul rasuulka xaaskiisa ahay sala allahu calayhi wasalama qaama rasuulu rasuulkii baa joogsaday calayhi korkii asalaatu naxariis wasala nabadgelyo xataa nasafa alleylu habeenkii markuu kala barmay aw qablahu intuusanba kala barmin biqaliilin waxyar ka hor aw bacdahu hadduu kala barmay ka gadaal biqaliilin waxyar ama markuu kala barmay ahayd ama waxyar bay ka horeysay ama waxyar bay ka dambaysay istayqada subanihii waa baraarugay fa jacala wuxuuna gudagalay yamsax inuu tirtirayo annawma hurdada ayuu can wajihi wejigiisii ka tirtirayey biyadihi gacantiisii qiimiga badnayd tuma ka gadaalbu buu qaraa akhriyey alcashar alayaad toban ayado alkhawaatim ee dhammaystirta min suurati aali cimraan kamida tuma ka gadaalbu qaama joogsaday ilaa shinin shannin sibraan meesha loogu talagalay oo biyo loo suray mucallaqatin la xidhay fatawada'a minhaa wuu ka weyse qaatay sibraarkii fa axsana alwuduu weysadii buu wanaajiyey uma ka gadaal muqaama joogsaday fasalla waa uu tukaday waa kasda la soka habeenkiina afar hayaquula muslim waa inuu yihaa arbaca maraad afar goor allaahuma yaa allah waagii baa baryey eebba weynow inii aniga asbaxtu waa waabariistay bixamdika adiga eebba weynaha mahadaada qabideed yaan ku waabariistay ushhiduka eebba waa ku marageliyey wa ushhid waxaa kaloo marageliyey xamalat cashika adiga eebbaweynaha carshigaaga malaa'igta xambaarsan baan markhaati geliyey iyo wa malaa'ikatig malaa'igtaada kale inteedii kalena wa malaa'ikataka baan marageliyey wa jamiica khalqiga khalqika eebbaweyne uunkaaga idaylkii waxaan marageliyey annaka adiga eebbaa axad kale warkii tuur anta keliga waa allaahu eebbaweynaha laa ilaaha garmid lagu caabudaa maba jiro ilaa anta adiga maahaane wa ana muxamadan sayidkaa la mahad badiyey cabduka addoonkaagii wey wa rasuuluka midaad dirtay wey saasuu odhanaya daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man qaalahaa kelimadaa qofka yidha maratan kol keliyata actaqa allaahu eebba weyne wuxuu xureeyaa rubcahu isagoo afar meel loo dhigay meel wax wey ayuu min annaar ka xureeya waman qaalaha kelimadaa qofka yira halaahan saddex goor ku naqana actaqa allaahu ilaah baa xureeya halaathata arbaacihi saddexdiis waxood yuu min annaar eebba ka xureeya fain qaalaha hadduu yidhaahdana arbacan afar goor actaqahu asagoo dhan allaahu eebba min annaari ka xureeyo wey afar an yaquula waa inuu yihaa idaa wadaca hadduu muslim dejiyo rijlahu lugtiisa calaa actabati albaab albaabkiisa afaafkiisa yuu lugta dejiyey khaarijan isagoo baxaya marka wuxuu odhanaya bismi illaah magaca eebe baan ku dhaqaaqay tawakaltu waxaan tala saartay cala allah eebba weyne korkii laa xawla xeeladi ma jirto walaa quwata tabarina ma jirto ilaa bilah eebbaweyne xeelad iyo quwo iyo kaalmiya gargaar laga hela maahaane daliilkeedii waa liqowlihi hadalkii nabiga ma u daliila calayhi korkii asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyohaatee uu nabiga yihi idaa qaala alcabdu addoonka hadduu yihaa haadaa warka aynu sheegnay qiila lahu waxaa loo yihaa xag eebbowey hudiita addoon eebbow lagu hanuuni waa ku fiita waxaad ka baqaysay shartiisiina waa lagaa kaafiyey shan ugu dambaysi idaa qaadara hadduu tago marka albaabku taagnaa idaa qaadara addoonka hadduu ka tago alctabata guriga albaabkiisa hadduu ka tagana qaala wuxuu yihi allaahumma yaa allaahu eebba weynow inii aniga acuudu magan galay bika adiga eebba an adila inaan baadiyoodo ow udalla lay baadiyeeyo ow azilla aan simbirraxdo ow usalla lay simbirrixiyo ow adlima aan wax gardarayso ow udlama aniga lay gardarayso ow ajhal anigaan xumo falo ow ishal xalaya korkayga xumo lagu sameeyo wadaalika arrinka daliilkii liqowli ummi salama ayaa u daliila ay tiri ummu salama maa kharaja abidkii ma bixin rasuulullah alle rasuulkii sala allahu calayhi wasalama aqalkeeday ogtahay min beyti gurigay kama bixin qadu hor ilaa hadduu ka baxo rafaca darfahu ishuu kor u qaadi jiray ilaa samaa cirku daymaan jiray wa qaal markaanuuna aqrin jiray allaahuma yaa allah eebba weynow inii aniga acuudu magan galay bika adiga eebba an adilla inaan aniga iska baadiyoodo aw udalla anaa quman lay baadiyeeyo alxadiid ilaa aakhiri alxadiid saanay umu salama warisay wallaahu aclam